وجار العامل ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال ساعة وإن تشاء فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكا وانطلقت ناقة هند راتكا وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة wahaakadaa waxaa mida kan jaalis iyo maais in qulta haddaad tidhaahda zaydun zayd lumtuhu waan canaantay wa khaalidun khaalidna darabtuhu waan garaacay wa dimtuhu waana dulmiyey farafcu godaal fiihi dhexdiisa jaa waa ku bannaan yahay wanasbuna jaa waa bannaan yahay kilaahumaa labadoodan bedelad waxaa tusiya calayhi korkiisa alkutubu kutubtaa ku tusisay wa kullu maa shay dhammaantii jaa'a yimid min alasmaa'i asmaada xaal uu ka mid yahay caqiiba ficlin ficil gadaashii ficilkaasoo saalim ilbinaa'i binihiisu uu nabadgalay farfachu ismigaa god id waqtiga tucribu aada icraabayso fa huwa isagu alfaacilu faacil weeye naxwu jara almaau biyihii baa socday wa jaara alcaamilu kii shaqaynhaya ee caamilka ahaana dulmi buu sameeyey wawaxid ilficila ficilka keliyeel maca aljamaacati jamaacada maceeda ka qowlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen sara rijaalu raggii baa socday asaacata saacad bay socdeen wa in tashaa haddaad doonto fazid calayhi ku ziyaadi korkiisa jamaca taata naxwi ishtakad way dacwootay kuwa nagi qaaqaawanaa ashitaa'a qabowgay ka dacwoodeen wa talxaqu u taadu waxay haleelaysaa calaa taxqiiqi xaqiiqa ahaan bikulli maa shay dhammaantii ta'niituhu dhadigiisu xaqiiqun uu yahay ka qowlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen jaa-ad waxaa timi sucaadu gabadhii sucaadahay daaxikatan xaalay ta'tii qoslaysa waintalaqad way tagtay naaqatu hindin hindahasheedii raatikatan xaalay tahay tii durdurin haysa wa tugsaru u taadii baa lahoos dhigayaa bilaa maxaalatin shakilaan fii midli qad aqbalat alghazaala ghazaaladii baa soo qaabishay iyo wax la midkaa waxaynu kusoo soo jiray oo aynu dhexda inoo soo marahayay kitaabkii cimriidiga ahaa waxaynu soo gaadhnay oo maalintii dhaweyd darsigeenna uu ku joogay xariiri baan leeyahay cimriidi miyaan idhi waxaa <laughs> dhexda inoo soo joogay bulxat <coughs> licraab maalintii dhaweyd waxaynu soo maray ismiga mubtadaha iyo khabarku labadu wayna marfuuc yihiin baan soo marnay waxaynu soo marnay masalo laba wejuu kuugu banaanaa labada wejee kuugu banaanaydna ay ahayd ama rafci ama kordhig masaladaa kolkuu musanifku soo dhameeyey oo ahaa maa'isun jaalisun kolku masaladaa soo dhameeyey wuxuu gadaal kaga xidhay baab labaad oo ayna isku baab ahayn laakiin xidhiidhuu ka dhexeeyo xidhiidhkaa uu ka dhexeeya uu yahay sidii oo kale labadii xukunna isagana ku banaan yihiin maayisun iyo jaalisun maxaa ku banaanaa alrafcu iyo wanasbu ciladdana waan soo sheegnay haddii la godi maxaa lagu godayaa haddii la kor dhigina maxaa lagu kor dhigay wuxuu daba dhigay baab loo yaqaana baabu ishtigaali اlficli can اlmafcuuli bidamiirihi baabu ishtigaali اficli ficilka mashquulkiisa weeye can ilmafcuuli mafcuulkii uu ku shuqloomo bidamiirin bidamiiri lismi ismigan damiirkiisana uu ku mashquulo waa meesha loo yaqaano baabu tanaasuc waa dood kitaabkan anaa iskale iyo anaa iskale kitaabkan waa kaygii ma ahe kitaabkani waa aniga kaygii wuxuu yidhi sidaasoo kaleeto wahakadaa waxaa la mida maa'is iyo baa'is in qulta haddaad tidhaahda zaydun zayd lumtuhu waan canaantay zayd wa khaalidun khaalidna darabtuhu waan garaacay mitaalka si fiican u fiiriya wadimtuhu waana dulmiyey farafcu godaal fiihi dhexdiisa la godo zaydun iyo khaalidun jaa-izun wuu bannaan yahay nasbu kordhig la kordhigaana zayd iyo khaalid jaa-is waa bannaan yahay kilaahumaa labadoodabana dalad waxaa ku tusisay calayhi korkiisa alkutbu alkutubu kutubtii naxwada saa ku tusisay musanifku wuxuu leeyahay sidii ay oogu banaanayd labadii ismi ee jaalis iyo mais inaad kor dhigto iyo inaad goddo waxaa sidoo kale kuugu bannaan haddaad tidhaahda zaydun lumtuhu khaalidun darabtuhu haddaad tidhaahdo labadaa ismi labadaa ismi ee midna zayd yahay midna khaalid yahay ama god ama kordhig haddaad goddo maxaad ku godday waa mubtade haddaad kordhigtan maxaad ku kordhigtay waa mafcuul oo ficilkan ficil lamidaho uu fasirayaba meesha ku jira qur-aankana way ka buuxdaa bal aan soo dhaweyna marka so waa xoogaa waa adagya soo maa <laughs> waa weeye haddii aada hadasho u fiirsada ood ku hadasho ismi huwa mafcuul fi اlmacnaa ismigaasi waa mafcuul xagga macnaha mafcuul saxa maaha laakiin xagga macnaha waa ka mafcuul waa ko wuxuu mafcuul u yahay xagga macnaha ficil isaga ka dambeeya asalkuna wuxuu ahaa inuu mafcuulku gadaal mara way noo imaan doontaaye waa laba shardi soo maaha ayib ficilkaasi wuxuu nasbiyey ila ficilku wuxuu qaataa faacil iyo mafcuul soo ma ficilkaasi wuxuu nasbiyey damiiru soo laabanhaya ismigaa hore ee la rabay mafcuulka in u qaato ee zayd iyo khaalid ahaa damiir u soo laabanhaya buu nasbistay u qaatay mafcuul ahaan waxaa hadda loo odhan leeyahay mafcuulkii olredy wuba qaatay mafcuulkiisii laakiin zayd iyo khaalid xagga macnaha markii la fiiriya waa maxay waa mafcuulkii tilmaantaas si fiican u dhegeysta waxaanu nidhi waxaad ku hadashay ood hadalka ku bilaabatay ismi meesha maxaa ku baxay wixii aan ismi ahayn ismigaasi xagga macnaha waa mafcuul maxaa ku baxay wax alla wixii aan xagga macnaha aan mafcuul ahayn wuxuu mafcuul u yahay xagga macnaha ficil isaga ka dambeeya saddex sooma ficilkaa isaga kasii dambeeyaana wuxuu nasbistay oo mafcuul u qaatay damiir u soo noqonaya ismigan mutaqadimka ee soo hormaray waa afar shardi afartaasi waa meesha afarta tiira uu leeyahay ashaakil almashhuul almashhuulu canhu almashquulu fiihi kii mashquulay kii laga mashquulay kii wax mashquuliyey mada fiirsada kii lagu mashquulay axkaamta afartaa ogaada wax aan lahayni ma jiro sidoo kale haddaan xagga xukunka marro waa xaakim maxkuum maxkuumu fiihi maxkuumu calayhi weligaa ku daba soconaysa masaladaasi tilmaantaas sooma idin afar shardi maana idin siinin afartaa shardi laabudda waa inaan ka helo khaalidun darabtuhu ismiga mutaqadimkii hadda waa maxay khaalid ama zayd baa i horey ikaad zayd baa horeeya zaydun lumtu zayd baa horeeya zayd waa ismi soo hormaray waa ko waa mafcuul oo wuxuu mafcuul xagga macnaha u yahay ficil isaga ka dambe ficil ka dambeeya waa maxay lumtuhu waa laama ficilka isaga ka dambeeya wuxuu nasbistay damiir usoo noqonaya ismigan zayd ee mutaqadimka waa maxay lumtu hu lumtu hadda waa ficil iyo faacil iyo mafcuulkii had waa mafcuulkii zaydu ninka zayd la yidhaahda lumtu hu hu oo ayaa zayd waan canaantay amarti shardi ma haynaa okay ikaad hal baana sheegin zayd ficilka lunta ama ka dambeeya zayd xagga hore ma soo maray ma soo maray maxaa kugu banaan marka zayd laba wej baa kugu banaan inaad rafciso iyo inaad nasbiso labadaasa kugu banaan sida la rabay ha <coughs> la godayo markii la godayo marka waa laba su-aalood meesha kugu jirta laba su-aalood baa meesha kugu jirta maxaa loo goday maxaase loo kordhigay saddex yaa rajaxan labadooda haddaad zaydun godoo oo tidhaahdaa zaydun lumtuhu waa sida ugu dhib yar zayd waa mubtade lumtuna waa khabarkii marku isku dhamaadayba uma dhamaadayba <laughs> khabarkii markaa waa jumladan lumtuhu labo haddaad tidhaahdo waan kor dhigayaa maxaad ku kor dhigtay waxaad ku kor dhigtay waa mafcuul oo ficilkan ficil la mid abaa ah meesha ku jira ficilkan ficil la mid abaa ah ku jira oo loo soo qadaraya carabtuna laba shay oo midna wakiil yahay midna wakiil yahay meel iskuma keeni karo dada matala meel ku dirson karo maqaada cunta inooga soo gad haye intaa tiraa baxdana inaan kaa soo daba baxo suurtagal ma <laughs> waa inuu wakiilka keliya meesha joogo ficilkan kaleeta lunta a ufiirsa waa tanaasic ficil la mid ah xagga macnaha kala mid ah baa horay ad usoo qadaraysa oo wuxuu noqon zaydu lumtu soo maaha lumtu maxaa la macnaha ninkaad garaacdo eed canaanato waad ihaanaysatay ahantu khaalidan lumtuhu balad ufiirsada ahantu iyo lumtu soo isku mid maaha waa isku mid saa darteed ama zaydan dheh ama zaydun dheh labada waan xalina sooma maxaa ku yimid yaa rajaxan labadooda ma in la kor dhigo mise in la hoos dhigo su-aashaa intaana ka jawaabin laba shay oo midna joogo midna u baahan yahay in wax lasoo qadaro asalkaba yaa fiican kaan waxba loo soo qadarayn dee zaydu lumtu in mubtadiya khabar lagu daayo oo loodhan waxba ficil maxduufo ficilkan uu fasirayaabaa lasoo naqilayaa kana ka fudud waadaa waraajix a kaasaa fiican inaad tidhaahda zaydun lumtuhu lakin waxaa kugu banaan zaydan lumtuhu su-aalla meeshaa ku jirta baabkii horeynu soo maray isagana maaisun iyo jaalisun labada kugu banaana soo maa kolkii la godo zaydun ama maaisun ama jaalisun godaalkaas sidoo kale hadda sidan oo kale muxuu ahaa mubtade mubtadiya mubtade markaa way is leeyihiin laakiin kii hore marka la nasbiyo kan marka la nasbiyo isku mid baa labada nasbo may nasbada kii hore la nasbinhaya xaal buu ahaa laakiin kal nasbaha muxuu ku kordhigmay waa mafcuul wey hamoodin marka inuu leeyahay waa isku mido kanna waa la nasbinayaayo nasbahaasina waa xaalaha moodin ee kii hore wuxuu ku nasboobay xaala kanna wuxuu ku nasboobay mafcuul marka hadalkaas waa hadal ishkaal kugu keeni kara ee waxay weji marka waa maxay so mushabi mushabihiisu afar tiir ma lahayn wejushabhu hadda ka dhexeey waxaa weeye jaa-is rafci wاnasbu laakin laysuu sawaan fi nasbi kanna wuxuu ku nasboobey mafcuulkaarna wuxuu ku nasboobay xaal buu ku nasboobay war hadalkaasi hadal fiican maaha wakaas dedheh haddaad rabto hadda wuxuu ku ihi len wakada in qulta zaydun lumtuhu waxaan dhihi karnaa wakada in qulta zaydan lumtuhu wa khaalidan isku midkii mafcuulkii laakiin sidii day raajixa ahayd bu isagoo kuu qoray weligaa matniga cilmigu culimadu waxay idhahdeen alcilmu huwa almatnu sida raajixa baa lagu qora kadib baa sharaxa lasii sheegay masalada kaleeto waxaa hadda lamid a ah, u fiirsada ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala wاlqamara qadarnaahu manaazila mada <laughs> u fiirsada hadda wlqamara maxaa kugu banaan ya abu camr soo dhigtay wlqamaru qadarnaahu manaazila soma jeedaan alqamara waa mafcuulkii xagga macnaha ah oo horay usoo maray de ficilkiina waa maxay waa qadara damiirkiiday qadarnaahu hu damiirkaasi u noqonayaa khabarku u noqonayaa soo ma jeedid waa inaad tilmaantaa ku dhegto waa inaad ku dhegto waa ismi xagga macnaha mafcuul ah oo weliba u fiirso ficilkiisii kasoo soo hormaro ismigaa soo hormaray ficilkii baa gadaal maray ficilkiina wuxuu kor dhigtay mafcuul ahaan u qaatay damiir usoo noqonaya ismigan mutaqadimka mutaqadimkaa khalaas tafadal sheekh mafcuul ha maya kani wuxuu mafcuul u yahay ficilka qadare ah laakiin walqamar waxay mafcuul u tahay ficilka maxduufka ee meesha ku jira mafcuulu lificli maxduufi yufasiru hada alficlu aad isku kala duwan yihiin kaasay ku kala duwan yihin wax dhib yar wey ya wal ficilkan ficil lamid aha un walqamara qadarna qadara maxaa lamid a khalaqa khalaqa alqamara qamarka yaa abuuray ilahay baa abuuray subxana watacaala ama fasawa alqamara adu waa ficil isaga qasab maha inaad adugu hal ficil aad keento waa ficil lamid a kan uu fasirahayo <sniffs> tayib haddaba ficilkaas mafcuulka markaa zayda waxaad odhan waa ficil muqadim ah wuu soo hormaray leanna ficilkaasi ficilkan meesha ku jira gadaal jira ficil lamid ah weeye marka gadaal buu jiraa mar walba ficilkii ayib <coughs> wahaakada waxaa lamida kan rafcahaas jaalis iyo mais in qulta haddaad tidhaahda zaydun zayd lumtuhu waan canaantay wakhaaliduna darabtu waan garaacay wadimtu waana dulmiyey dumtuhu iyo dimtuhu labadu way jiraan dumtuhu haddaad tiraahdo waan soo dhaweeyey wey warkaale baan idhi waa bimacna adam hoostaad gelisay laakiin dimtu haddaad tiraahdo waa aulmu waan dulmiyey weeyaan waa min adayn baa markaa laga keenay waa ulmi farafcu godaal fiihi dhexdiisa la godo jaa-is waa banaanya maxaa lagu goday waa mubtade wa nasbu kordhigna jaa-isu waa banaanya waa maxay waa mafcuulu fil macna kilaahumaa labadoodaba jallad waxaa ku tusisay calayhi korkiisa alkutbu alkutbu buuhi kutub ma odhanin kutbu wuxuu ka wadaa daruuratu shicira waa alkutubu culimada barkood waxay yidhahdeen maya waxaa laga wadaa kitaabu sibaweyhi oo hadaad tirahda kitaabu sibaweyhi waa mufrad maxaa loo jamciye waa alkitaab waxa dhexdiisa ku jira bay yidhahdeen baa wuxuu lamid yahay kitaabado dhan buu lamid yahay naxwada ah waa um ila fi naxwa kaasuu lamid yahay ayib baab اfaacili halka aan kaga gudubna baabu tanaazu tanaazu baa la idhahdaa do fiirsada ficilkan mafcuulkan hadda yaa ku tanaasucahaya laba ficil baa kan jooga iyo iyo kula mid ah wa kul ma jaءa min alasmaa'i caqiba ficli salim اlbinaai waa laga fiicnaa farfachu id tucribu fahuwa alfaacilu naxwu jara almaau wa jara alcaadilu wa kul ma shay dhammaanti ismi dhammaanti jaa yimid min alasmaa'i asmaada xaaluu ka mid yahay caqiiba ficilin waxaa ka qurux badan min bacdi ficilin ficil dabadii ficilkaasoo saalim اlbinaa'i dhiskiisu uu nabadgalay oo ficilku majhuul uusan ahayn farfachu huwa ismigaa god goorma idaa waktiga id waktiga tucribu aad icraabayso icraabka u ka daahirayo oo damiir uusan ahayn faw maxaa ku godaa fawa isaga kul faacilna waa maxay marfuuc naxw i miaali jara lmaau biyihii baa dureeray weliba faacilku ama xaqiiqatan ahaado ama macnaha ahaado jara lmaau biyihii baa dureeray biyaa socon kara wa jaara alcaamilu ninkii zakada soo uruuri la yidhina dulmi buu sameeyey shaqaalii baa dulmi sameeyey wax ka dhib yar ma jiro musanifku wuxuu yidhi ismi walba shay walba buu ku yidhi oo asmaada kamid ah oo ficil ka dambeeya ismigaasi ficilkuna waa saalimu lbinaa'i oo majhuul ma aha god mar alla markaad ismiga aragto god maxaan ku godaa hadda waa faacil faacilkana xukunkiisu waa maxkaamta sagaal xukun buu faacilku leeyahay waxaa ka mid ah kullu ficilin kullu faacilin walmarfuuc waa inuu marfuuc noqdo waxaan ka ahayn shaad ka ahayn carabta waxaa rabtay ka odhanaysaa hadday rabaan carabtu faacilkiibay kor dhigi mafcuulkiina way godahayaan waa sax weeye iyo kaadi sax weeye banaan tahay wax rabtay odhan kartaa <laughs> so inaguba sujuu ma lihin so inaguba sujuu ma lihin sujuu waa sidii oo kale iyaguba ayib <laughs> isaga fiiri soomaalida barkood waxay dhahdaan iyada fiiri <laughs> iyada fiiri meel kasta damaairta waa la qaldaa god buu kudhi waa goorma markaad icraabayso waa goorma de godaalkani war markuu godaalku muuqan karo ood icraabayso icraabkaasi ama dhaahir ha ahaado ama muqadar ha ahaado i mithaali jara almaau biyihii baa dureeray ha ismigan hadda rabnaa almaau ikaadi goor waa ganaax lagu mar kale jara almaau bihii baa socday almaa hadda waa maxay waa faacilkii waa tilmaantii wataa marka almaa miyaad dhihi kartaa jara almaaa waad dhihi kartaa waa inad tiraa jara zaydun almaaa jara allahu lmaaa <laughs> ayib ha waxaa sidoo kaleeto waxaa lamid yahay jara alcaadilu saas caadilu kolkii la yidhahda jara alcaadilu waa kii wax canaananhayey baa jawr sameeyey hadii lagu canaanta waa jawr wey jaraal caadilu caadilku waa ninka canaanta badan waxay qoraan kitaabada barhkood jaara alcaadilu waa mithaal laga fiican yahay liannahu cadil iyo dulmiga meel isugu taga maya mithaalka ugu fiican waa jaara alcaamilu ninkii shaqaynhayey ee zekada soo ururi la yidhi ninkaasaa jawr sameeyey hadalku soo saas maanta sooma dhib yaro qaacidan kusiin marka dhegeyso qaacidadaas si fiican u dhegeyso wuxuu ku yihi mar alla markaad ismigaa aragto waa faacil e god faacil keligii baa godan ayib wuxuu ka wadaa ismi walba oo yimid bacda ficlin waxaa meeshaa ku baxay ismiga yimaada qabla ficlin leanna mubtadu noqonaya ficilkaa iyo faacilkiisun waxay noqonayaan maxay khabarkii bay noqonayaan laabudda ficilkaasina waa inuu taam yahay maxaa halkaa ku baxay kaana nawaasiq libtidaa kaana ismigeedii wa kaana allahu allahu hadda fiiri waa ismi yimid waa ismi waa marfuuc bacda ficlin buu yimid hadda fiiri faacil ma aha leanna waa maxay waa kaana ismigeedii wey waa ismu kaana kaanadu marka ma taam bamse waa naaqis waa naaqis leanna taam hadday ahaan lahayd faacil bay qaadan lahayd haddaad maqasho ficilkani waa tam bimacnaa faacilkiisi u qaata iktafa haddaad maqasho waa naaqis faacilku waxba uma tare mafcuul buu sii baahan yahay wa kaana allahu e ilahay wuxuu ahaaday bal fiiri ayib waqaca minhu waa inuu ficilku isaga ka dhaco isaga waa inuu ficilku ka dhaco waa inuu u fiirsada ficilkan waxa riday waa inuu faacilka yahay ama macnaahaan waa inuu isaga ku dulqumo waa o ficilkan u fiirsado ficilkuna waa inuu yahay saalim اlbina waa maxay ficilkan ismiga marfuuca ah ka soo horeeyaay waa inuu yahay ficil aan la bedelin siiqadiisi majhuul waa inuusan ahayn waa baabka soo socda baabkaasi liannahu hadduu yimaado isagoo ismi ah ficilkii ka horeeyena mugayiru siiqo u yahay ismigiina marfuuciya muxuu noqon haya markaa ismiga marfuuci naaib buu noqon hayaa nabu faacil buu noqonaya u fiirso salim اlbina maalan wuxuu musanifku inoo oa meeshan hadda maxay ahayd jaral maa soo ma aha juriyal maa kale haddii hadda la idhahdo hii baa la socodsiy almaa marka maxay noqonayaan faacil bay noqon hayaan ayib wakid almaa wuxuu ku yidhi marka aad icraabayso halkaa musanifku bimacnaa icraabku waa markii kelmadani ay mucrab tahay lakin meesha maxaa ku baxay kelmaddu haddii ay tahay maxay mabni haddii ay tahay baa meeshaa ku baxay sida aladi iyo haada oo kaleeto iyo ayib jaa aladi jaa haada oo kaleeto musanifku labadan miaal ee inasiye ufiirsada wuxuu ihi jara almaau wa alcaadilu ama wa alcaamilu ban jaara alcaamilu baan daynaynaa waxaan loo kala qaadaynin faacilku inuu yahay xaqiiqi o ka wax sameeye uu yahay sida jaaran caamilu oo kaleeto leannu ninkan caamilka isagaa maxay sameeyey dulmiga xaqiiq ahaan buuna u sameeyey iyo inuu yahay matalan be dakala zaydun zayd baa soo galay xaqiiqatan waxa soo galay waayo waa zayd iyo in uu yahay majaaz matalan ba jara lmaau biyihii baa socday biyuhu miyagaa is socodsiinaya biyahan ilahay baa socodsiinaya subxaana wa tacaala awood laakiin iyagu ay ku socdaan ma laha waa xaqiiqo matlma saqad aljidaaru derbigiibaa soo dhacay baa tidhi derbigiibaa soo dhacay maata zaydun hebel baa dhintay bal da fiirso ficilku aduu kugu dulqumay eh aduu waxaad samaysay ma jiro adiguaba lagu dilayba ayib waxaa kaloo mithaalkan ufiirsaday ninkan caalnimadiisa mithaalkan wuxuu kalau soo qaatay loo kala qaadi maayo ficilku inuu muctal yahay iyo inuu saxiix yahay matalanba waa maxay isagoo muctala waa jaralmaao isagoo oo saxiixana waa maxay jaaral caadilu midna loo kala qaadi mahayo daraba zaydun oo kaleeto daraba zaydun zayd baa wax wax ku mitaashan jira soo maa ayib wuxuu ku yidhi matalan ficilkaasoo yimid caqiiba ficil yimid ficil gadaashiisa yimid kelmaddaa sheekha xoogaa waa lagu yar qabsaday waxay kusinaysaa bay idhahdeen cadamu diqa kelmaddaasi inaynu qurux badnayn sababta ah kelmaddan kolkii la idhaahdo caqiba ficlin waxay kumoodsiinaysaa asalkaba ficilka faacilku xagga ma ka soo mari karaa wuu ka soo mari karaa mafcuulkuba xagga hore ka soo mari karaaba iska daayay intaan wax kale la gaadhinba mu xagga hore ka soo mari karaa waxay ahayd bay yidhaahdeen inuu yidhaahdo min bacdi ficlin ficil gadaashii lianna faacilka iyo mafcuulka way soo kala hormari karaan sida baabka inagu xigaba aan haddaba aan gaadhi doono ayib maya caqiiba waa la cidhbinhayo wey bimacnaa mar haddii la shaygan uu la cidhbiyey laabudda oo kale wey laabudda <laughs> buu kutusinayaa musanifku marka wuxuu ku yidhi waa inuu ficilku gadaal mar horay soo maro faacilkuna gadaal maro halkaa wuxuu ku radinayaa hadduu ismigii xagga hore soo maro ficilkiina gadaal maro oo tidhaahda zaydun qaama zaydun ninka zayd la yidhaahdo qaama wuu istaagay zayd waa mubtade qaamana waa maxay waa ficil maadi mabniyun cala fathi la maala min acraab faacilkuna waa damiir soo noqonaya zayd huwa zaydku jumladu waa maxay marka fi maxali rafci khabarun mubtada weeye wa amrun yaquumu sidoo kale wa camrun yaquumu haddaba zayd iyo camrun labadu waa marfuuc laakin likawnihim faacil ay ahaayeen way ka wareegeen oo waxay u wareegeen likawnihim ay yihiin maxay mubtada yihiin mubtada yihiin ayib ujeedadii qabar markaa noqonayaan wwaxid اlficla maca aljamaaca ka qowlihim saara rijaal saaca wawaxid keliyeel alficla ficilka maca aljamaacati jamaacada maceeda faacilku markuu jamaaco yahay ficilka waxaad ka keli yeeshaa calaamat اljamaca wataniya ka qowlihim hadalkooda kale way ay idhaahdeen saara arijaalu raggaas ha odhanin saaruu arijaal weligaas ku dhihin asaacata saacad bay socdeen kelmadda waa kelmad muhiima wey bal culimadu iskumaba garamaraanbaba weliga alfiya xitaa haddaad gaadha waxaan arki doonaa un wajarid ilficla idaa ma usnida linayni ow jamcin kafaaza shuhadaa laakiin ila wuu ka afdheeryahay ninkan wuxuu yihi waqad yuqaalu sacidaa wasaciduu wlficlu liلظaahiri bacdu musnadu buu ku yidhi aluqatu akaluniya baraakid zanibku wuxuu ku yidhi u kaadi fahan horta macnaha wuxuu ku yidhi ficilku bal hadduu fiirso waxaynu ka hadlaynaa hadda axkaamu lficil maaha waa axkaamu faacil faacilkan wax sameeyey ficilkiisu marka uu yahay bal hadda u fiirso kolkuu faacilku yahay ama taniyo ama jamaaco ficilkan ka horeeya ee ismigan marfuucii uu daba dhacay calaamatu taniya iyo calaamatuljamci ka ilaali oo ha odhanin waa inay ismutaabaqeeyaan sida mubtadaha iyo khabarka weligaa ha dhihin matalan wuxuu ku yidhi i mihaali bal saara rijaalu raggii baa socday u fiirso faacilku hadda waa maxay arijaal mufrad baa soo jamc waa jamc ficilkani waa maay yaa socday marka dee raggaa socday ficilka saaraa weeye marka ficilkii oo socod bu ficilku ah hadde arijaalu baa la yidhi saaruu arijaalu ma nidhaahno dhihi mayno luqada saxda ah ee fasiixa ah lugat اlcarab waa saas qolo kale meesha ku jirto oo loo yaqaano luqatu akaluniya albaraakid akaluni ujeedaan akaluni waxa ay cunay albaraakiitu injiradii inji injirtii injirti injirtu way badan tahay sooma injir baa iga dheregtay akalanii albaraakiit ba hadin la yidhaahdo lakin isaga wuxu uhi akaluni albaraakiit wa qawluhu tacala waa lamida wa asaru najwa wa asaruu soo jeedid wa asaruu way sirayseen annajwa shirki mufrad mufrad ba markaas mufraddaas waa haye haddii asaruudan u fiirso waa mafcuulkii hadda kani wa asaruu faacilkii baa lala xiriiriyey oo damiir ah oo la yihi wa asaru waa khalad qira'a markay tahay khaladna lakin fi lugat alcarab lugat lfasix ma aha saa wa asaru waa in la yidhaahdo wa asaru najwa laakiin qur'aanka lama odhan karo waxay yidhaahdeen matalan ba qur-aanka odhan mayna wuxuu ku yimid luqad qalada buu ku yimid sidoo kale bal u fiirso waa isku mid annajwa waa shir waxay siraysteen ba lahi u fiirso akaluu ni saciduu sacida saaruu alrijaalu kaasoo kale wey waxa la diiday ficilka bimacnaa faacilku markuu yahay calaamat اljamc ha la xidhiidhinin ficilkii calaamat اljamc ka dhartir warkaa ma fahamtay hadda matalan jaashaan waa faacil sax wow inuu uqalad yahay waa la garanaya markee laba faacil meeshii ma shaqaynayaan sax idan wow wow jamaca faacil bau noqon lahaa sooma sax marka laakiin asarun najwa markii la yidhaha mhm. asaruu way sinaysteen mhm. wowgaanaa sinaystay sax annajwaan marka mafcuul bay noqonaysaa waa mafcuulun fi lmacna waa shirkii bay siraysteen shirkii bay lakin faacilkii oo jamca baa lala xidhiidhiyey oo la diidanaa haddaad hadda tidhahdo u fiirso <coughs> haddaad tidhaahdo matalan haddaan hadda la xidhiidhino ya asaru ha wa asaru najwa asaru bas ah ha sax waqasab waqasab annaj may ma haddii aynu ma haddaan icraabno ma noqon hayo annajwaabaa markaa waxay noqonaysaa faacilkii lakiin haddii wowgii la qoro la yihahdo waasaruu wowaa markaa faacilkii noqonaya annajwa markaa waa marfuuc lakin calaamatu rafci away hmm. faacilki bay noqonaysaa ha waana sidii la rabay sidii la rabay qawluhu tacaala marka ku yimid waasaru najwa akaluuni albalagid bay lamidta markaa isaga ayib saara rijaalu bimacnaa ma odhan kartid saaruu arijaal saara arajulaani marka labadii nin baa socday asaaca saara arajulaani ha odhanin saara arajulaani ha odhanin bimacnaa <coughs> waxay lamid tahay kelmaddaasi bal u fiirsa qur-aanku siduu ku yimid soo odhan hadda saara rijaalu saaca waxaa laga wadaa hadalkaa waa in qaydad fara badan lagu sii xidho waa maxay waxaa laga wadaa kolkaad u tiiriso ficilkan faacil daahir ah laakiin haddaad u tiiriso muhana ama majmuuc haddaad u tiiriso ficilkan ka horeeya waad la xidhiirinaysaa markaa isaga matalan ilahi wuxuu leh subxana wa tacaala qaala rajulaani qaala waxay yidhahdeen he rajulaani lama odhanin qaalaa rajulaani wa qaala rijaalu wa qaala niswat fi lmadiina qaala rajulu waa isku mid ha odhanin qaala rajulaani wa qaaluu rijaalu weligaa ha odhanin waxaa qasab a baynu nidhi marka waa in lagu qaydo waa kolkii uusan damiir ahayn faacilku lakiin faacilku hadduu damiir yahay waajib waxaa markaa in loo tiiriyo damiirkan ismi muqadimka xagga hore ka hormaray matal qaala rajulaani lama odhan karo samaynaan odhanin haddaan idhaahna arajulaani maxaan odhanaynaa qaamadii qaama lann horaybu ka maray oo damiir baa markaa unoqonaya wrijaalu qaabu ha odhanin arijaalu qaabu maxaan leenahay ha odhanin qaabu arijaal lakin waxaad tidhahdaa arijaalu qaamu baad odhanaysaa <coughs> kaana halkaa kaga gudubno laakiin waxaynu nidhi waxaa jira luqa loo yaqaan aklulbarakiit oo ibnu maalig uu leeyahay waqad yuqaalu sacida wa sacidu isaga oo ismigii daahirkaa markaa loo tiiriyey ficilkii wain tasha fazid calayhi taaa naxw shtakad curaatuna shataa wain tasha haddaad doonto fazid waxaad ku ziyaadisaa calayhi korkiisa faacilkii ataa ata ku kordhi naxwu ishtakat waxaa dacwootay curaatunaa kuwa nagii qaaqaawanaa ashitaa'a bibardi shataa'i qabowgii barafka ayay ka dacwoodeen musanifku wuxuu leeyahay faacilku waxaanu nidhi kolkuu jamaaco yahay ficilka waxaad ka dhartirtaa hee calaamatu tathniya waljamac labada ka dhartirso maynaan odhanin haddaad doonto faacilkii ama taa ku dar faacilkii ama ficilkii ama taa ku dar ama ta ka go midkaad rabta ku samee cajaa'ibka badana oo maxay ku kala duwan tahay marka mithaal matalan wuxuu ku uhi ishtakat curaatunaa ishtakad waxaa dacwootay kuwa nagii qaqaawanaa bimacnaa waxaa laleeyahay hadalkan isagaa wuxuu ka imaanayaa waan waan fasiri doonaa intaa keliya ma aha marna ta'da ku dar marna ka go haddii aad ta'da ka goyso waxaad milicsanaysaa bimacna aljamc jamcu curaana bay markaa noqonaysaa haddaad ta'da ku dartana waxaad milicsanaysaa bimacna aljamaaca jamaacana marka waa maxay waa dhadig soo ma jeedid ta'da haddaad ku darto waa bimacna aljamac laba goor horta macnihii jamacaha weeye haddaad ta'da kugeyso waa macna aljamac aljamcu waa maxay waa lidakar laakiin jamaaca haddaad tidhahdo waxaad milicsatay maxay laabudda ta'daasaad ku daraysaa <coughs> musanifka waxaa qurux badan hadalka in lagu qaydo horta laysa kulu ljamac oo dhan ma aha jamacan haddaad rabta taada aad ku daraysa aanaad ka goynayso waa jamcu tagsiir oo bes ah asalba jacmu dukar lama gelin karo jacmu anu saalimna lagama reebi karo lagamama reebi kara taada way laazimaysaa way soo socotaa jamcan jaa-isu tarafaynka waa jamcu tagsiir hadda arijaalu ma jamcu tagsir ba mise waa jamcu taaniith waa jamcu tagsir weeye matalan ba jaaa almuslimuuna jaaa waxaa yimid almuslimuun miyaad odhan kartaa jaaءat اlmuslimuun waxaan dhici karin weeye ma banaana ta'dii in la haleeshiyo almuslimaat oo kale hadda matalan jaaa almuslimaat miyaan odhan karnaa waa qasab way laazimaysaa taadu jaaءat ilmuslimaatu wuuna inoo imaan doonaa baabkaasi waa kan axkaan lama xanto lama odhan jirin axkaan lama xanto ayib wuxuu uhi wain tasha haddaad doonto fasid caleyhi korkiisa ku siyaadi ficilka ataa naxwu ishtakat ishtakaa waad odhan kartaa ishtakatna waad odhan kartaa curaatunaa kuwa nagii qaaqaawanaa ashitaa'a qabowgii waxaa halkaas kaloo ku bannaan bay yidhaahdeen inaad tidhaahdo ishtakad ghuzaatuna kuwa nagii duulahayeyna qabowgii bay bay ka dacwoodeen wa tulxiqu taa taadaad haleeshiinaysaa cala taxqiiqi xaqiiqa ahaan bikulli maa shay dhammaantii taaniihuhu dhadigiisu xaqiiqun xaqiiqa u yahay hadalki waa dhamaada waxaynu dha hadalkani macnaha saas looma dayn karo soo ma wuxuu ku yidhi taada waxaad haleeshiinaysaa ficil walba oo faacilkii sameeyey uu yahay mu'anad xaqiiqa ah ama mufrad ha ahaada marka ama jamac ha ahaado io mihaali ka qowlihim hadalkoodao kale way idhaahdeen jaaءat waxaa timid sucaadugaa timid yaa yimid maxaa la yidhi ficilkii jaaءat daaxikatan xaalay tay tii qoslaysa daaxikaad baabkeena kuma jirto waa tamaam albeyt wainطalaqad waxaa tagtay naaqatu hindin hindo gabadha la yidhaahdo hasheedii raatikatan xaal ay tahay tii laba bogleynaysa laba <laughs> bogleyn i kaadi kaadi waa orod laakin kulli orod oo dhan ma ah musanifku wuxuu leeyahay <laughs> waxaynu soo maray ficilku haddii faacilka loo tiiriye jamaaca uu yahay khiyaar baad lahayd ama taada geli ficilka ama ka reeb soo ma ahayn waxaynu nahay hadalkaasi idlaaqiisa laysa calaa idlaaqihi <coughs> idlaaqiisa saas ma ah baynu nidhi kolkuu ficilku mudakar yahay bal hadduu fiirsado hadduu ficilku mudakar yahay faacilku hadduu mudakar yahay ficilka laa yajuusu taada in lagar in lagu daro hadduu faacilka ficilkan sameeyey dhadig yahay xaqiiqo ahana lagama reebi karo jaa'izu darafaynku marka waa maxay waa laba mar jamcu taksiir kolkuu noqdo iyo taaniidku markuu noqdo taaniid aan xaqiiqi ahayn <laughs> weliba shuruud fara badan baan kusii xidhaynaa matal zaydun qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay ma odhan karnaa qaamat zaydun limaada waxaa saa loo odhan waaye bay yidhaahdeen haddii hadda aad tidhaahdo qaamat zaydun adiga haddii hadda la yidhaahdo ninkiibaa garaacday ninkiibaa garaacay waa la gartay gabadhiibaa garaacdayna waa la gartay laakiin ninkiibaa garaacday haddii la yidhaahdo ada fiirso ninkan walaashiibaa garaacday ama ninkan xaaskiisiibaa garaacday ama hirartiibaa garaacday baa meesha la moodahayaa haddii hadda la yidhaahdo matalanba jaaat zaydun zayd baa yimid qof dumara meesha ku jira la moodayaa haddii la yidhahda jaa hindun sidoo kale haddii la odhan lahaana dee abuuhaa aabaheed baa yimid baa la moodi lahaa shay musutira meesha ku jira la moodi lahaa ayib taaniidku haddaba la lama odhan karo sidoo kaleeto qaamat zaydun horta lama dhihi karo qaama hindunna lama odhan karo mu'anadku laakiin markuusan xaqiiqi ahayn ama ku dar ama ka go طalacat الshamsu qoraxdii oo kale matalan qorax ba hadda lagu qorax haddaad fiiriso wa taaniithun fi lmacna laakiin ma xaqiiqi ba maya waxaad odhan kartaa طalacat الshamsu ama طalaca الshamsu waxay qaadi jireen muxuu aha طalaca الshamsu طلع مxu طلع الbdr عalayna <laughs> tadkiirkiisaas xaqiiqi ma aha shamsaduna waa sidoo kaleeto طلca الshamsu waad odhan kartaa maxaa lagu kala gartaa marka taaniidku inuu xaqiiqiya inuusan ahayn maxaa la fiirinayaa haduu farji leeyahay xaqiiqo ah taaniidkaasi waa xaqiiqi hadduusan farji a ah lahaynna taaniidkaasi xaqiiqi ma intaan ba lagu kala gartaa so fahmin <laughs> waa suhuula hadduu farjigu xaqiiqo yahay wa ayan kaana ayan kaana weliba halkaa waxay ku qaydaan waxaa meeshaa soo gelaya bay yidhahdeen walow farjigaasi duuran ba ha ahaado sida shimbirtoo kaleeto <laughs> sida shimbirtoo kaleeto <laughs> ha ahaado bay yidhahdeen waa soo gelaya ayib ayib musanifku marka wuxuu ku uri intuu mithaaliyey jaaat taada taaniidka laabudda waxaanu nihi waa in xaqiiqi ay tahay xaqiiqi ba inay tahay isku soo duuduub oo oh, waxaa qurux badan mafhuumkan kolkuu yidhi hadalkan u fiirsada ka qowlihim jaaءat sucaadu daaxika hadalka waxa laga fahmi karaa hindun inay bannaan tahay sucaadu taada in laga gooyo iyo in loo daayo saasna ma aha bal qasab waxa taada in la raaciyo liannahu hinda waa maxay waa aqiiqatan xaqiiqatu taaniit weeye ayib wa xaqiiqatu taaniit <coughs> ma zaydun maxay ku kala duwan yahay xamsat isku mid maaha waxaa kaleeto qurux badan meeshan taleeto in lagu qaydo taaniidka waa xaqiiqa samaynaan odhanin waa in uusan u fiirsada faacilku xagga hore ficilka ka soo marin hadduu faacilku ficilka xagga hore ka soo maro way bannaan tahay matalanba ata alyawma hindun waa la odhan karaa ataa waxaa yimid alyawma maanta hindun hindaa yimid hindaa timid hinda hadda waa faacilkii ataana waa maxay waa ficilkii yaa soo horeeya ficilkiiya faacilka ficilkaa soo horeeya wa- ma la kala fasliyey mise lama kala faslinin oo maxaa lagu kala fasliyey darafkana lagu kala fasliyey laabudda waa inaan ficilka iyo faacilka la kala faslinin sida mithaalka oo kale jaaءat sucaadun waxba udhexeeya waxba ayib <coughs> matalan ba ufiirsa hadda waxaynu nidhi طalacat الshamsu waa la odhan karaa ashamsu طalacadna waa la odhan karaa haddii shamsada xagga hore lasoo mariyo dalacadii ma kugu banaantay labadii wej may ashamsu alaca ma la odhan karaa waajib waxaa la yidhaha ashamsu dalacat waa inan xagga horena ayna soo marin aan la kala faslinina waa yar wareerta soomaa maaha isku soo duuduub saddex mas'alo weeye ilxaaqu taa'i kolka la fiiriyo waa saddex mas'alo kow mawdaca ugu horeeya bal hadduu fiirsado saddex meelood ta'du waa qasab lagama jari karo oo waa maxay faacilku markuu yahay xaqiiqatu taaniis qasab waxaa ah in la raaciyo maxay ficilkaa taaniis waa in la raaciyo oo weliba de kusii qaydo watasala bificlihi ficilkiisa ula xidhiidhsado jaaءat sucaadu oo kaleeto waa kow soomaa labo waa markuu yahay faacilku damiir muanaثoo u noqonaya wax ka horeeya walow xaqiiqiba yuusan ahaanine sida ashamsu talacat oo kaleeto ashamsu talacat ka saddexaadna waa markuu yahay faacilku jamac muana saalim matalan bajaat hindaatu saddex mar baynu nihi ataau talzamu halaaثata mawaadica ko faacilku markuu yahay baynu nihi maxay xaqiiqu taaniif ficilkiiyo faacilkana aan aan la kala xiri aan la kala goynin ya ka koowaad waxaynu nidhi waa markuu faacilku yahay xaqiiqatu ta'niif faacilka iyo ficilkiisana aan la kala jarin sida jaa-ad sucaado oo kale labo markuu yahay damiir mu'anath oo mutaqadim ah walow xaqiiqu ta'niif ba ahaynine sida ashamsu طalacad oo kaleeto lama odhan karo طalacat الshams saddex markuu yahay faacilku jamac mu'ana saalim jaaءat alhindaat waxaa bannaan taada in la xadfo oo laga jaro iyo in lagu daro kolkuu faacilku yahay jamcu taksiir matalan ba saara الrijaalu ama uu yahay mufrad غayru xaqiiqi ah sida طalaca الshamsu oo kaleeto طalaca shamsu haddaad rabtana طalacada ka go haddaad rabtana ku dar لأnnahu ma aha maxay xaqiiqu taaniis ma aha ama ficilkiisii markuu ka fasloomo sida matalan ba ata lyawma hindun waa ixtiraazkii ka afraad waxaa la mid ah ficilka nicmo ah iyo bi'sa nicma almar'atu hindun mar hadduu fiirsado nicmat almar'atu hindu waad odhan kartaa ama ku dar ama ka go musanifku taa ma sheegay ma sheegin taa musanifku nicma iyo bi'sana waa la mid isku mid wa caadi ha absolute waa saddexdaa meelood weeyaan waxaa mesh marka ka soo baxay mar waa qasab taada in laga gooya waa qasab marna taada in lagu dara waa qasab marna waa jaa'iz saddexdaasaa ka soo baxday wa tagsiru taa bilaa maxaala fii mili qad aqbalat alghazaala wa tagsiru taa ta'da waad hoos dhigaysaa bilaa maxaalata shakila-aan fii mili qad aqbalat alghazaala ugaadhii baa soo qaabishay gabadhii nuugta u ekayd baa soo qaabishay iyo wax la midka ah beydkan waynu soo maray beydkan kadeeta horay baynu u soo maray waa iltiqaa saakaneegi soo garan maysaan soo aad si fiican u garan beytkii muxuu ahayn soo marnay musanifku wuxuu ku leeyahay taada waad hoos dhigaysaa shaki la-aan qad aqbalat اlghazaala iyo wax lamidkaa qad aqbalat اlghazaala qaalat اlacraabu qaalat ikhruj oo kaleeto alghazaala marka musanif waxay dhahdeen baabkan inuu alghazala yidhahdo waa laga fiicnaa liannahu ghazaalku garanuugtu waxaa ghazaal la yidhaahdaa midka ninka ah inta uu yar yahay ee geesaha weli usan usoo bixin haddaad ghazaal fiirisana bahal intaa geesu leegyihin baa kusoo bixi intaas geesu leegyihiin kaasaa la yidhahda asalkaba goordho marka markuu weynaado hadduu nin yahayna waa dhabi hadduu naag yahayna waa dhabyatun soo ma jeedid dhabyatun ghazaal marka maadaamuu nin yahay waa mufrad lmudakare lama odhan kara bay dhaheen he alghazaala musanifkan mithaalkiisu isku keenayaa in la yidhaahdo kalmar'ati alghazaala sida gabadha u eegoo kaleeto garanuubta u eegoo kaleeto deerada u eegoo kaleeto <laughs> in la yidhaahdo lakin <laughs> haddii kaleeto ghazaaldi waa mudakaro taadii lama raacin kara markaas saasay yidhahdeen marka baabkan hore baynu usoo marray macnaha wuxuu ka wadaa iltiqaa saakanayn markuu dhaco haddii taadii waad xarakaynhaysaa ficilka ya ha saasaa qurux badan la yidhaahdo aqbalat ilmar'atu kalghazaala islaantii baa soo qaabashay yadoo qurqurux badanood moodo gela nuugta oo kaleeto imralqays waad garanaysaan dee wixii ka buuxay gabayadiisi wii ka buuxay <laughs> watagsir ta watugsaruna waa iyadana waa waa nusko kale watagsir ta ta'da waad hoos dhigaysaa bilaa maxaalati shakilaan fii mili qad aqbalat alghazala islaantii gadeerada oo kale ahayd baa soo qaabishay waxaan dib ugu laabanaynaa wuxuu musanifku hore inoo siri ka qowlin jaa sicadu daaxika wantalaqad naaqatu hindin ratika hashi hinda ayaa timid iyada oo oh, sima dhadikadiya iyadoo sima dhadhaqaajinaysa sima wareejinaysa raatikada waxaa la yidhaahdaa waa markuu neefka geelii ordayo labada miskoodna uu saa u dhadhaqaajinayo maxaa la yidhahdaa marka markaas laba bogleyn baa la yidhaahdaa ama bog cawleyn baa la yidhaahdaa bog cawleyn geelu marka hore orodka bilaabo wuu durduriyaa durduraa la dhahaa marka hadu orod geel bilaabo horta waa orod xoog markuu ordo lugaha dhulka bababac bababac ka siinayana waxaa la yihahdaa waa durduro oo hadduu kugu tunto markaasuu ku dhamaatay in badan kuma wadi kara marka saas maantao dhan neefka geeli wuu ordi karaa labi qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay ka dhacdo laakiin wuxuu u ordi karaa markuu laba bogleeyo xoogaa markuu is arkay inuu daalay orodka wuu bedelayaa neefku wuxuu u bedelayaa marka intuu saa isu qotamiyo buu saa odhanhayaa deg dig dig dig marka wuxuu isku mar qaadayaa lugtan bidixda ah iyo jeenigaa midigta ah iyo kan iyo kan buu qaadayaa marka markaasoo kale laba bogleyn baa la yidhaahdaa bog cawleynna waa la yidhahdaa deladu markay ordaya saasoo kale u ordaa fahmin marka markaasoo kaleeto baa la yidhaahdaa ratika na gel lahaan jirnay gafuurka hadduu markaasaa dhahana afdhuublayn ba loogu sii daraa <laughs> aranko kale markaasaa yeela <laughs> marka raatika waa maxay ban idhi waa markuu geelu laba boglaynayo bog cawlaynayo weeyaan markaasaan ku intaa la ekeysiinaya neefka geeliya markuu inta hore orday o dhan neefku waa iska caadi laakiin markan dambe halkaasuu sanku ka qaadanaya hawada labiiyo tobanka maanta waa ordi karaa marka bes a raatika la yidhahdaa marka soma jeedid siri waariiqa musrica alfiyatulmaali kolkuu masrka uu ka hadlahayay bimacnaa neefku waa ordayaa isagoo oo degdegahaya laakiin kan raatika waa sima wareejinaysa sintu waa gadaal halka markhasaarka geel markaasaa wareejiyaan dhag dhag dhag dhag dhag allah subxana wa tacala